kulanno oon u soo qabanno ciiran kolonyo ciirku waa awrta badeecada sida iyo alaabta sidaa la yidhaahdaa awrta ganacsigaa ee hantida sidaa la yidhaahdaa xoolaha sida xambaarsan ciiran ay qaafilatan liquraysh qaafilo iyo awr ay lahaayeen quraysh oo marka delayroobee la dagaalamay marinkii madiine u dhowa way ka leexdeen quraysh xeebta iyo jiiddaasay isku sii jireen ilaa ay markaa ay shaam ka soo adeegtaan soo noqodkan xeebta iyo liinkaasay jiiddaasay mari jireen muslimiintu marka intay madiina ka duulaan bay markaa dhabogoyo ku samayn jireen si xoolahooda iyo hantidooda uga qaniimaystaan riwaaya xadiidku uu leeyahay wa amar calayna abaa cubaydata narsudu ciiran liquraysh inaan u cimilgallo oon dhabogeyo ku samayno kolonyo safar ah oy quraysh lahayd xilliga uu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam ciidankan waa laysku maandhaafay wadaadda waxay yidhaahdeen mu'arrikiinta ka mida sanadkii siddeedee hijirada ayay arintu dhacday ciidanka nabigu uu baxshoo diray ra'yigaasi waa ra'yiga loo badan yahay laakiin wuu khaldan yahay sanadka siddeedada hijirada waxaa weeye qabla fatxi maka hadduu ahaana sulxi iyo hudno iyo waanwaan nabadeed baa nabi maxamed u dhaxaysay quraysh oo ciidankeeda iyo hantideeda dhabbagooyo iyo khaniimo midna kama furay dagaalkuna mamnuuc buu ahaa naf iyo maalla waa laysdhowrayo hadduu bacda fatxi maka yahayna haddee quraysh iyo carabi way wada islaantay nin awcan u islaamay nin karan u islaamaba ra'yigaa marka hore ee daciifa jiddan muwarikhiin badan baa ha sheegeen ra'yiga xaafidku uu dooranayo ayaa u dhow sawaabka xaafid bn xajar wuxuu leeyahay wuxuu ahaa sanadka labaad ee hijrada sanadka labaad ee hijrada ayay qadiyadu dhacday qaraa'in iyo shawaahid buuna keensaday tilmaamaya weliba riwaaya muslim aad ku mari doontaan baana ku cad hawsha ayada ah duulaankii buwaad ayuu jaabir ku magacaabay duulaankan isaga buwaadna wuxuu dhacay biitifaaqi ahli sira walmakhaazi sanadkii labaad hijrada ama saddexaad qabla waqcati badrin buu dhacay qisadan marka waa qiso horraysay oo xilligii muslimiintu aad iyo aad u rafaadsanaayeen ee dhib badan jiiray dhacay weeye ma aha qiso sanadkii sideedaha hijrada ah sanadkii sideedada hijrada hadduu noqon lahaa dhibkama ma jireen maxaa yeele waxoogu waa la yar nastay carabkaa lala baxay khaybar baa la furtay amwaashii bani nadiir baa la helay kii quraydaa la helay fadag baa gacanta soo gashay muslimiintu waa dhaqnaayeen marka ayadaa dhib ha jiro laakiin baaba'aanoo kale ma jirin waa sanadkii haddii la yidhaahdo laakiin sanadkii labaad ee hijirada intaysan dhicin beder horteed inay tahay sax ah xaafidku laba meelood buu ku tilmaamay kitaabuulmaqhaazina wuu ku tilmaamay kitaabul acimana wuu ku tilmaamay baxdiga acima ku jiradana ka faahfaahsan midka kitaab اlmaqaasi ku jira bukhaari amiirku waa abu cubayda wey sanadkay dhadayduulaankan dhacayna waa sanadka labaad ee hijirada ciidanka duulay waxaa ka mid ahaa cumar bn khaaab radi allahu waxaa ka mid ninkii deeqsiga ahaa ee geesiga ahaa ee caan baxay qays ibnu sacd ibnu cubaada la odhan jiray ninkaasna waa ku jiray qisadu marka macaanida badan bay xambaarsan wazawadana nabigu wuxuu sahay noo siiyey jiraaban ohli kolayga lagu qaata yani waa abaaxad ama waa boorso harag laga sameeyo garabka la gashado weeyo hantida lagu qaata ama dhabarka haweenku u ritaa reer koonfureedka aad yaqaana idinku aad u garan maysaa baya looga isticmaalaa hawsha ayada ay ku dambayso markay igu dambayso wazawadanha wuxuu nabigu sahay noo siiyey jiraaban ohli oo min tamrin timir ah lam yajid subanu muusan helin lana anaga nooma helin hayrahu waxaan ohligaa ka ahayn jiraabkaas aan ka ahay riwaayadu waa mukhtasara laakiin waxaa weeye saxaabiga jaabir riwaayadka ku caddeeyey nin walbo anaga naga mid ah wixii sahay ee uu heli karay buu qaatay gaadiid badanna ma aanan haysanin sahayda iyadii waxaan ku qaadannay tunkaan ku qaadannay nin walba tunkiisuu saartay wixii timira ama masage uu helay nin walba markuu soo diyaar garoobay oo saahadiisu tunka soo saartay ayuu nabigu sahydooda wuxuu u kordhiyey hal jiraab oo timir ah hal jiraab oholi weyn ayuu nabigu timir ku soo shubay amiirkiiba ugu dhiibay wuxuu ku yidhi nin walba sahayidu wato markay ka dhammaato midkan anugu aan kuu dhiibay wax ka sahay ee ma aha ciidanka dhannaa sahaydiisii baa ahayd jiraabka ma aha sahayda guuda ka dhexaysa ciidanka jiraabka ah ohligaa ah amaa nin walba sahaydiisaba gooni u qaatay tunkuna saartay sidaasuu xadiidku caddeeyey riwaayadkiisa kale wazawadanaa jiraaban min tamrin lam yajid noomihin lanaa annaga hayrahu waxaan intaa ka ahayn fa kaana abu cubayda wuxuu ahaa yucطinaa kiina siiya tamratan tamratan xabadxabad timru noo siin jiray jaabir waxaal maxaad ku samaynayseen xabbadaa timirta intaan afka gashanno oo dhamxaraga ku dhajinno ayaan mudmuudsanaynay biyahana ku kabanaynay buui daadnaad ruugto aad laqdo tagtay waxba kuu tari mayso dhamxaraggaad ku dhajinaysaa waad mudmuudsii nacnaci nacnaca sooma taqaanaan haddaad ruugtood aad jimbidho durbo buu tagahayaa haddii laakiin afkaad u yardayso xoogow nacfi baad moodo cabbaar baad ku joogi soo sidaa maaha xabada tibirtay sidii nacnaci baan tan ku dhajinnay baannu tartiib muudmuudsanayna biyahana ku kabanaynay biyo badan baad ku cabbi kartaa fa qiila waxaa la yidhi oo jaabir lagu yidhi qaa'ilku waa abuzubayr waxaa kaloo su'aasha qudhigeeda weyddiiyey wahbnu kaysaan wahb bnu kaysaan fii riwaayati albukhaari wa fii riwaayati muslimna abuzubayr baa weyddiiyey labada taabici way la yaabeen qadiyaddu way weyddiiyeen faqiila waxaa le kayfa kuntum tasnacuuna biha maxaad ku samaynayseen oo idiin taraysa xabad timir ah xabad timir ah, soo duulay oo ciidana ka gaadha qaala wuxuu yidhi jaabir namusuha waan mudmuudsanaynin kamaa yamusu sabiyu ilmaha yarkaasuu naaska u mudmuudsada ama nacnaca la siiyey waxa la siiy u mudmuudsado minka in la kordhabana waa la ahriya in la godana waa la ahriya labadaba way banaan tahay uma intaa kadib nashrabu calayha min almaa biyaha xaggoodaanu markaa ku kabanaynay biyahaanu markaas hay ka dhiganaynay oo markaasi markaad timir afka geliso way yar xogow bay leedahay hilibka geelayna shabbahdaa way awood badan tahay enerji badan baa laga helaa biyahaad ku kabanaysa ku qadanaysa fatakfiina yowmana ila lleyl maalinka asaga ilaa gabol ka dhacay inugu filaan jirtay buu saxaabiga ku yidhi waa ciidan soolamoo duulaya oo gaala u socda niman reer bani juhayna la odhan jiray oo xeebta deganaa ayuu nabigu yidhi ka wardoona inay nugu soo duulayaan inay dhib soo wadaan ogaada midda kale laba aflay ahaydee haddaad waddadaasi wax qureesha ku aragtaan iyo carabtii qureeshyada gaalada ahayd oo naga dhaxaysay kolonyateeda iyo ciidankeeda iyo xoolakeedana afka soo jabiya labadaa hawl bay isku wadeen saxaabadu wa kunnaa nadribu bicisiyina ulahan ushaannada waxaanu ku garaacan jiray ulahanaga alkhabata abqada ama caleenta quraca ama qansaxa wa kunnaa nadribu hadde xabadtii war u tari mayse midho iska saxaru dhulka soomaaliya hadduu yahay Eh, eh, doogaad iyo diracba waad iskaga noolaan kartaa meelaha qaarkood meelaha iyagu waxaa jira weranweera ilma aysan dhiganoo balaayo kaa raaci laakiin waxaa jira aad iskaga noolaan karto dirac iyo dogaadba oo midho iyo qaraab baad ka heli biyan waana biyatar wa kunnaa nadribu xeebtana laakiin xeebta carbeed khaliij alcarabi xeebtiisu waxa waa saxaro waxa laga hela ma jiro aduu ku diranaya wa kunnaa waxaanu nadribu kuwa ku dhuftoo garaaca bicisiyina ulaha naga alkhabata abqadaannu ku garaacan jiray sida adhigii uma nabulluhu waxaannu ku qoyn jirray bilmaa'i biyaannu ku qoynaynaa fa na'kulhu markaasaannu cuni jiray buhi saxaabigu waannu cunaynay riwaayadii kale ee xadiidkulaaba caddaysayo aqamnaa bisaaxili nisfa shahrin xeebtu waxaannu fadhinay oon ciidankii iyo kolonyada quraysheed gaadaynay ree juhaynana aanu ka warqabnay dhibkay soo wadaan bil niskeed an iyo toban beri baan xeebta joognay fa asaabanaa juucun shadiid baahi daran baa nagu dhacday xataa akalna alkhabata ilaanu abqada iyo caleenta cunnay fa summiya dalika aljayshu jeysh alkhaba alkhaba iyo alkhabt waa laba kala macno marna waa masdarkii marna waa magacii isamkii way kala duwan yihiin an iyo toban beri baanu xeebtu fadhinay ilaa i baahiyi macawl badan nagu dhacday oon abqo gurannay oon caleentii wax ka daynay ilaa ciidankii lagu magacaabay duulaanka waxaa loo bixiyey jeyshulkhabat duulaankii ciidankii abqada iyo caleentaa loo bixiyey dhacdo walba magaceedii bay siin jireen salafku iyo saxaabadu dhaqankaasay lahaayeen <clears throat> maxay idiin taraysay marka la yidhi riwaayo xadiidku uu leeyahay fi saxiix laqad wajadnaa faqdaha xiina faqadnaha buu uhi saxaabigu xabatan maxay idiin taraysay ah maalinkay naga dhammaantayn timirtii weynay yaanu garanay waxay noo taraysay marka adu waad kibirsan tahay iyo wahabow waabnikaysane abu zubayr waad kibirsantihiina xabba timiroo sahay kuu ahayd maalinkay kaa go'do ayaad garanaysaa waxay kuu taraysay qaala saxaabigu uhi wanطalaqna calaa saaxili اlbaxri xeebtii baannu aadnay badda xeebteedii baannu aadnay fa rufica lana waxaa naloo kor yeelay calaa saaxili اlbaxri ay qibla saaxili اlbaxri xeebta xaggeeda waxaa nalooga koryeeloon ka aragnay ka hay'ati اlkaiibi الضakhmi waxaad mooddo muuqaal burumburcood weyn kaiibku waa buurta yartee bacaadka ah wey ee xeebaha ku badan ee webiga agaarkiisa iyo meelihiisa ku badan baa kaiibka la yidhaahdaa kaiibku asagoo taagan oo xaggana fidsan iyo wuxuu isku darsaday inuu jilicsan yahay oo ciid shumaysa uu yahay burmucoodkii badnaa ku yaalay xeebaha soomaaliya marke iyo baraawey ilaa shalambood iyo dhulka waad garanaysa oo kale wey kayi'at ilkaiibi adakmi buur ama burburcood weyn waxaad mooddaa ama badda xeebteeda ku aragna riwaayada xadiidku uu lahaa qad nadiba canhu اlmaa biyihii baa ka durkay khaliijilcarabi wuxuu dhaqan u leey ahaan jiray hadduuba yaraaday meel caawo dhan bad waagu makuu bariyo waaba dhul bannaanba biyihii hooya ka tageenba an kilomitr bayba durkaayaan ama laba kilomitr bay durkaayaan jazar iyo maddi baa la kala marna way soo dhowaataa marna way noqotaa bahal weynoo xuudoo nibiri ah iyo intay biyuhu keeneen dhaygii bay ka noqdeen markaasuu meel u dhaqaaqa waay bartiba ku nafbaxay ilaahay baa marka saxaabada ku badbaadtanay <clears throat> faataynaahu waan u tagnay buu idhi faidaa hiya wixii weynaa burumburcoodkii buurta aannu moodayni waaba daabbatun waa neef waa noole tudcaa lagu magacaabo alcambaraa la yidhahdaa cambar baaba la oo baalkan weyn nibirigi idinku aad alxuut اlaxdab midkii hadday dhahaan qolyahan ka sheekeeya xayawaanaadka maad aragtayna doomaha roge ee imtixaanka ah. ee marna bariga dhexa yimaada marna ka dhaca alqudba shimaali taga ruushka meeshuu dambiisuu tagahaya saasuu u socdaa mar laatiin ameriku ka dhacaya baalkaad masaajidkan uu ka wen yahay dheerarkiisu mitir buu noqon mararka qaarkood mitir afartan mitir ballaciisu shan iyo toban labaatan baalka nibirigiidu ka dhahdaan weeye alcambar faqaala abu cubayd wuxuu yidhi markuu arkay asagii baa baltame waa muftigii waa amiirkii waa caalim min calamaa umma amiinu hadi umma wey oad garanaysa abu maytatun bakti weeye bir solme ee waa bakti ma cuni marka ayada uma qaala markaasuu yidhi isxusuustay laa maya bakti annaga nagama aha hee bal naxnu rusulu eh, rasuuli illaahi wa fii sabiili illaahi waqad idururtum ijtihaad kalaa u muuqday mar kale wuxuu yidhi waa bakti baktina haddee lama cuni karo xurimat calaykum اlmayta wey masaastaha haddana wuxuu idhi maya bal annaga baktinagama aha maxaa yeelay bal naxnu rusulu rasuuli waxaanu nahay ergeyadii iyo rusushii rasuulkii ilaahay u soo diray yaa diray nebi maxamed baa diray waannu min allaahi baannu ka dirannahay rasuulkii baanna soo diray nafbaxaalla waan nahay wa fii sabiilah jid ilahna waan ku dagaalamaynaa oo haddee mujaahidiin baanu nahay waqad idururtum xaggana waa laydin dhibaato geliyo haddii bakhtigaba idiin bannaanba fakuluu cuna buu ihi oo bismilaysta saxaabi wuxuu faaqamna calayhi shahran bil baanu dul fadhinay faaqamna calayhi shahran bil dhan baanu baalkii maraan aan ka diyaarsanno hilib dareerin maraan dubanno maraan solonno shahran sawaabkuna waa maxay socdaalka dhan intay ku jireen baa bil ahayd waxay dul fadhiyeen riwaayadii muslim iyo bukhaaribu way caddeeyeene an iyo toban beri ilaa siddeed iyo toban beri bay asaga la joogeen laba wiigoo kaleo ay duurka ku jireen baa jirta in soo socdeen intay soo socdeen asaga waxay dul fadhiyeen siddeed iyo toban beri bay ahayd fa aqamna calayhi shahran laakiin waxaa weye waa duuduubkii safarka ayuu saxaabigu u jeedaa bil baanu la joognoon aan dheefsanaynay wa naxnu oo ninna waannu ahayn intii yarayd buu gooyey wa naxnu waa bidcat cashara riwaayada kale saddex boqol dhowr iyo toban baannu ahayn saddex boqol iyo toddobiyo toban saxaabi bay ahaayeen sida raajixa ah boqol toban iyo toddoba saxaabi bay ahaayeen wadaadana way ka yareeyeen xataa saminnaa ilaanu cokanaanoo aan caylayba waaba naxnayba siddeed iyo tobanka beri bay naftu nagu soo gashay saminaadaasi wuxuu ka wada saxaabigu riwaayad kale ku caddeeyey xataa haabat calayna ajsaamuna bu ilaa uu jidhka annaga soo noqday waan duudsannay mar hore gaajaa baabi'isay harag maqaar iyo lafa issaaran bay ahaayeen adoo baahan xagganna safar oo duul ba ogu darar daad baahan tahay ood iska hadhsato odoon hawlku haysanna waad roonaanaysa waxbaa kaa soo hadhi laakiin baahi ku boqool ku socdaal dagaal ku gal wax ku raadi saxaraha wareeg milaha kugu dhacdo hanasanin nasanin waad shiilmaysaa duxa jidhkaada ku jiraad sahayanaysaa isbuuc gudihii baad lafo ku noqonaysa lafo baad noqonaysa wuxuu idhi saxaabigu samina wuxuu ka wadaa xataa haabat calayna ajsaamuna ilaa uu jidhka annagii soo laabtay wa xasunat saxnaatuna codka codkaygana uu hagaagay odkaaginamuseaodku hagaagay macaluusha badan markay ku hayso codkaa ku xidhmaya hadalkaa kaa soo bixi waaye waad xamxamlayni waad dhagabeeli warkaa soo ma haysaa saxaabi wuxuu codka ayagii baa naga soo fuqayba hadalkii baan isbaqashiinnay gankaannagii iyo hilibkaannagii baa soo laabtay bini'aadam baan u ekaan walaqad ra'aytuna waxaanus aragnay buu idhi nakhtarifu annagoo darsanayna min waqbi caynihi ishiisa duleelkeeda baalkii xuudkii cambarkii ishiisa duleelkeeda bilqilaali ashuuma waaweyn jamcu qulla qilaalku waa jamcu qulla ashuunka wey ama dheriga xeedho ama dhiil ama dheri baa ishiisa la darsan subagga ka buuxa subaggiibaa soo shuququrahaya godkii ishu iskugu imanaya ishina ma aha ishana waa maxay waa ceelba waa gebangaab dhan wey waaba ceel wey war balli la darsanayo w dheri la darsanayo baalka uu saxaabigu tilmaamay kuwa la eg ee hadda qolyahan filimada xayawaanaadka soo saaraan bay soo daayaan ama ka weynba intuu leeg aad la yaabayso baldoose lagu jiidi meelad waxaan arkay mid saddex baldoos jiidi waayeen saddex gacgafoo waaweynoo baldoosyainta lagu xidhay baa la dhaqaajin waaye intuuleegyahay anagoo darsanayna min waqbi caynihi ay min uqbi caynihi ishiisa duleelkeedii bilqilaali ashuma ka darsanayna adduhna subagiisii iyo duxi iyo dufanka ku jiray wa wanaqtacu annagoo ka goosan baanu is aragnay minhum min alcambari alfidra hilba waaweyn jamcu fidratin jamcu fidratin fidraduna waa jeexa weyne hilibka ah. marka intaad bilaabo culus qaata aad neefka wax weyn ka goosato ayaa fidrada la yidhaahdaa marka intuu la egyahay intaanu bilaabo qaadna waaan ka goysan waxaad noogta neef aad lo moodan wax la baan hal mar ka goynaynaa alfidra ka goosanayna buu idhi ka hawri aad moodo aw ka qadri hawr ama dibi hal mar waxaad dibi moodaan ka goosanayna markaasaa la karsan oo dheefsanaya sidaasuu saxaabigu yidhi walaqad ahada mina abu ubayd abu ubayda wuxuu qaaday markii dambaysay la baxahayay rajulan nin buu soo qaaday faaqcadahum wuxuu dhex fadhiisiiyey fii waqbi caynihi ishiisii duleelkeedii meesha ay dheriga ka darsanhayeen subagga markay ka dhammaysteen oo baalkii lafihii bes ay soo hadheen ludkii ay ka dhammaysteen ayuu wuxuu bal aan fiirin intuu leegyahay saddex waa guri dhan guri dhan wey waa qol waa qol waxaa weeye hal qol iyo fadhi wey hal qol iyo fadhi saddex iyo tobannin miyuu qaadaa saddex iyo toban nin baa dhex fadhiisata waahada wuxuu kaloo qaaday saxaabigu wuxuu rabaa inuu qiyaasbaalku intuu leegyahaye dilcan feedh buu qaaday min adaaci feedhihiisa ka mida feedhihiisii saablaydii hal feer ka soo bixiyey rag badan baana isku qabanhaya daalina ma qaadi kara waa qabtay fa aqaamaha markaasuu joojiyey riwaaya kale fiideedii buu agga dhigay dhulka qabasiiyey midna xagu dhigay waa giraangir wey waaba dhig dhan wey dhigahan hadda ismar wadooyinka saas lagu sameeye foolka maroodiga lagu sawire ee saas oo kale iyabay noqotayba intay la eg faaqaama waa joojiyey uma raxala wuxuu raray acdama baciir ritiga ogu dheeraa acdam huna waa awala baciir riwaayo kala caddaysay oo macna aanu sidanay ritigii awrta aan wadana ogu dheeraa ayaanu ayaanu ayaanu reernay soomaalida geeleedu geela geela doollood baa ugu dheer geela ciid iyo doollo ku dhaqmaa ugu dhaadheer hareeriga suu u laacahayo iyuu geri noqonayaa geela ugu waaweyn waa geela ku dhaqmo weeye hiiraan iyo buqoosaar iyo meelaha soomaali galbeed iyo qaybo ka mida meelaha biyotarkaa idan ritiga ugu dheeraa ayuu raray famara wuxuu maray ritigii min taxtihaa feedhii buu hoos marayba ritiga raraa riwaay kale caddaysayo ritiga ugu dheeraa ayuu raray heeri saaray kabaalihii baa lagu qabtay gibilkii baa la saaray ninka ugu dheeraana wuu saaray ninka ugu dheeraa ee la socod saxaabada maalinkaas ama asxaabu rasuul ugu dheeraa qays ibnu sacad buu ahaa qays ibnu sacad ibnu cubaada ugaaskii reer khasraj wiiluu dhalay oo aabbihii ka fiicnaa aabbihii nin ugaasoo deeqsuu ahaa laakiin wiilkiisaa laga jeclaa qays ibnu sacad halgankiisa daacadnimadkiisa sidqigiisa ikhlaaskiisa cilmigiisa nusradiisa iyo garab istaagga suubanaha qays baa kaga fiicnaa sacad bin xun ma ahayn laakiin wiilkiisaa ka fiicnaa qays ibnu sacad nin aad u dheer buu ahaa nin reer ruuma hadda kahor boqor reer ruuma mucaawiya hadda kahor u hanjabe waxaan kuu soo dirahayaa ninka reer ruum oogu dheer mucaawiya oo qays la joogaa loo keenay ninkii reer ruum sacad qays baa loo sheegay ma ninkanaa reer ruum oogu dheer haa sarwaalkiisii tirakootihii uu qabay yo intuu siiba uhi ha lagu jimeeyo bal ku fiiriya asagoo quursan hayaa sarwaalkiisaba waxuu gu dhacay madaxa fiidiisi waa sarwaalku kan hoose hoosta ku qaataan qamiisya soo mataqaanana gaaban ayaa layii ninkii bal istaag inta dhulka saa loo dhigay baa saa garab istaag baa layidhi ninka ugu dheeraa reer rom sarwaalkii baa laqay gabay dheer buu oo ku gabay wuxuu yidhi haddaydan joogi lahayn sarwaalkayga ruuxii arka wuxuu lahaa ninkaani wuxuu ka soo qoomkii reer caad iyo reer amuud qays nin saa u dheer buu ahaa cusurwalkiisii laba mitir buu ahaa waa surwalka hoosta ku qaad inta kalena waa maxay afar mitir kuwan hadda iswaaya waxbaan dheerna ku haya xaga korka kama jiraan ninkaas weeye qays buu intuu riti noocaasa saaray baa dhigti la gaari waayey baalku intuu leegyahay dhigtii buu hoos maray tartiib mana taabanin bur xataa uma dhaw jaabir wuu tilmaamay watazawadnaa min laxmi hilibkiisii baannu ka sahay qaadannay waa shaa'iqa jamcu waa shiiqin dareerin baanu ka qadanay washaa'iq waa jamcu washiiq ka qadiidin waqadaa'id oo kale hilibka intii la yar kariyo isagoon bislaanin laga qaado dabka ee la ingejiyo ayaa la yidhahdaa washaa'iqda qadiidkuna waa hilibka marka la wadho ee aan dab la taabsinay uu ingego soo kala taqaanaan dareerin waa taqaanaan iyo iyo washiiq way kala duwan qadiid iyo washiiq way kala duwan midna xoogu waa la yar halaalmicino dabka la yar saari dhiigga iyo dhacanka laga yar bixin kadibna isagoon aad u bislaanin baa la engejin jawaanka lagu ridan iyo abaaxada waa la say qaadanaya waa ugu macaan markaa iyada dareerinka asaga ka fiican marna waxaa weeye intii asagoon dab la saarin la waro oo tukaha iyo balaayada laga celiyo markuu ingego cusma intii la mariya lagu shubtaa jawaanaha lagu shubtaa hadhow haddaad doonto waad karsan oo murmuri baa la aad fiican yahay maraqiisana aad buu fiican yahay nimaad jeceshon baa soo garanmaysa ama sidiisa baad ku cuni isagoo ingegan baad iska roogi dhib malah ku kaban dabba isagoo adooman saarinba cusbadaasaa ku fila wa tasawadnaa waxaan ka saaya qaadannay nimankiinan keeg uun ka yaqaano cunto iyo alaab kale waa hawshaa garan maysaa wa tasawadnaa waxaannu ka saayqaannay min laxmi hilibkiisii waa shaa'iqa dareerin baad fahmaysaa dareerin miyaad taqaanaa dariirinkabaanu ka saay qaadannay waa jamcu washiiqin falama qadimna almadiinata madiine markaanu gallay ataynaa rasuul allah rasuulka u tagnay sal lla alay wasalam lahu dalik hawshaasaanu u sheegay wixii aana qabsaday baahi iyo macaluul iyo siduu rabbi noogu gargaaray iyo beelka cambarkaha ayaan ka noolaannay iyo boolku intuu la ekaa ayaan oga sheekayn faqaala subanu wuxuu yidhi huwa risqun waa irsaaqad iyo calaf akhrajahu allahu lakum rabbi soo saaray wax dhibood qabtaan ma jiro bakhtimaydan cunin birsol baad cunteen fahal macakum min laxmihi shay nabig hilibkiisa wax maka wadaan barake ilaahay weeye marka maduunu joogaa fatucimuuna marka aadna siisaan ugu calfisaan hilibkiisa wax maka wadaan waxbaa layska waayey saxaabiba xooguu sahay oo ka soo qaatay laga helay jawaankiisi kii nabiga loo keenay farsalnaa ilaa rasuulilahi baanu u diray minhu ay min laxmi baan wax oga diray faakalahu nabigu waa cunay nabigu baahay ooma qabine horta waa barako ilaahay midda labaad ayaguu raba inuu shikiga kaga saaro oo qalbifayoba oga dhigahayaa xaqiiqaduna fahansiinaya rawaahu muslim baa xadiidka wariyey muttafaqun caley inuu dhahay ayad xadiidka rawaahu muslim inuu nawowi ku gaabsado waa khaa waxaa ka sii daran wadaadka muxaqiqe maahir alfaxli asaguna waa khata labaad buu galay waa muttafaqun calayh toddoba goor buu bukhaari ku keenay xadiidka saxiixiisa toddoba meelood hataa hal meel ma aha wuxuu soo celceliyey toddoba jeer fii saxiixihi kitaab albuyuuc buu ku dhex keenay kitaab almaqaazi buu keenay adcimuu ku keenay kitaab libaas buu ku keenay in kitaabu sharikuu ku keenay toddoba goor buu soo celiyey isagoo mutabal isagoo mukhtasar ah marka inuu rawaahu muslim nawowi yidhaahdo waa ilduuf caalim culays ma laha laakiin ka sii daran wadaadka taxqiijiyey bukhaari oo maahir alfaxli ah bukhaari buu taxqiijiya la socohaad muslimna kitaabkana taxqiijinaya inay ka hoos baxdaa ka sii daran dada rodaan waxaadnu ka fiirisan meeshuu bukhaari xadiidka wuxuu u wuxuu yidhi baabu kitaab almaqaasi wuxuu ku yidhi baabu ghaswati siifi اlbaxr waa tarjamadiisii baabu aswati siif اbari siif waa saailka saaxil اbaxr wahum yatalaqawna ciidan liquraysh hadii tarjamaة اbukhaari xadiiku ku bilaabay xadiika jaabir buu ku bilaabay xadiikanuu ku bilaabay ka fiiriya haddaad u baahataan meesha ugu faahfaahsan meesha u horraysa uu ku sheegayna waa araafta halkaa ka fiiriya marka ila araaf baa loo sameeya araafta ragga ninka samaynaya waxaa ka mid a ah isaga maahir kitaabkiisa ka fiiriya araafta toddoba meelood buu ku soo celiyay bukhaari xadiidka marka idan muttafaqun caley wey xadidku ma rawahu muslim wuxuu sheekhu marka mufradaadka bal fiirin kadib baynu wixii ku jira tilmaamaynaa aljiraabu wicaaun waaweeloo min jildin macruuf harag la yaqaano laga sameeyo jiraabku harag la yaqaana laga sameeyo harag xoolaha laga sameeyo inta badan wa huwa bikasri اljiimi wa fatxiha wاlkasru afsaxu jiraab in la yidhaahdo iyo jaraabba waa la akhriyaa hoos dhigana wanaagsan qowlu uu yidhi namusuha namasuha cafwan bifatxi اlmiim miimka waa la kordhabahayaa in la godana way jirtaa imaamku waa ka tegey culays ma laha wاlkhabau marka la yidhaahdo khaba haddii la yidhaahdo waa magaco waa caleenta ama abqada khabi haddii bada la reebana waa ficilkii masderkii oo abqasoo daadintii wey markaad ruxayso qori dheeroo hingool dheeroo gantala intii geedka la geliya lagu ruxaa waad garanaysaa falka aad samaynaysaa khabi ama waa la oo caleentii abqade baa soo daadan ama waa la oo la gilgilaa falkaasaa khabi la yidhaahdaa bada markaad reebayso haddaad khaba tiradana waa caleenta iyo tiibuu hadda sheekhu ka hadlaya wاlkhabatu waraqu shajarin macruufin ta'kulhu اlibil waa geed la yaqaano caleentiisu geelu cuno waa qudhacenuun iska dheenno wax kale ma naqaane wاlkafiibu miya atallu min الramli waa tuurka iyo burburcoodka iyo kudumbuurta iyo buurta bacaadka awey wاlwaqbu bifatxi اlwaawi waiskaani اlqaafi wowgoo la kordhabo qaafkan la reebo wa bacdaha baun muwaxada ba hal dhibceena ay ka dambayso wa huwa nuqrat اlcayn waa isha godkeeda isha godkeeda ay ku jirtaa waqbiga la yidhaahdaa awqaabna waa lagu jamciyaa dhib ma laha wاlqilaalu aljiraar qilaal soo maaha waa ama dheryaha jamcu qulatin horaan baanu soo dirin alfidaru soo ma aha waa jamcu fidratin alfidar bikasr اlfaai wa fatxi daal fadaa la hoos dhigahayaa daalkan waa la kordhabahayaaye alqiطacu waa gabalka iyo qaybaha yaryarka ah jamcu fidratin wa hiya alqiطcatu min allaxmi wa hayrihi wixii shay laga soo gooyo ee gooni loo gooyo ayaa fidra la yidhaahdaa jamceeduna waa fidar ka qiطcatin wa qiطac saasoo kale un wey wax kale ma aha raxala albaciirana waa maxay bifatxi ilha cafan bitakfiifi ilxa xadoon la shidin raxala la odhan mahaye raxalaa lay leeyahay lama shidahayo ay jacala calayhi arraxla arraxli wuxuu u hoos dhigaan uma garanin waa un khata baan u malay maxaa idiin qoran jacala calayhi arraxla arraxla ani ima dhigna hadda arraxli baa ii dhigan so sidaa maaha arraxla la rabaa inay noqoto wuxuu saaray heeriyadii buu saaray wey heeryadii buu saaray alwashaa'iqu bishiin اlmucjamati wاlqaaf shiin iyo qaaf la akhriyo allaxmu waa hilibka alladii hilibkaas ukhtutica la soo goosto neefkii laga soo gooyey maxaa loo soo gooyey liyuqadada minhu in laga dareeremaysto dareerin laga dhigto waxaa la soo goynaya kadib baa la saafsaafahaya dareerin baa laga dhigahaya wallahu aclam xadiidku marka waa xadiid aad iyo aad u qiimo badanoo waxaa ku jira macaani fara badan macaanida waa maxay almuwaasaatu cinda alxaajati walbu'si in laisu kaalmayo laisgarab istaago oo muslimiintu iskaaliyaan xilliga dhibaatadu ay jirto oo xadiidka riwaayadkiis waxaa ka ah, markay sahadii aan soo sahay qaadan naga dhammaatay ayuu abu ubayda wuxuu yidhi waxaad haysaan isu keenaan nin walba wuxuu hayo ha keeno nin wax yar keena nin cantooba keena uu isu keenay meelbuu ku shubay kadibna wuu naga biilayay intii markay dhammaatay si u dhammaato nin walba wuxuu hayay uu dhammaaday illa meel baa laiskugu keenay iyo haddana jiraabkii iyo oholigii tibirtaa nabigu nagu soo saayey buu noo qaybiyey wuu dhammaaday markaasaa la yska dhaqaaqay lamana noqon karo nabigaa soo diray ujeeddadii loo soo diray ilaa ay hirgeliyaan ma noqon karaan baahidaa yay ku soconayaan ku halgamayaan marka inay la istaageero la istaakuleeyo cinda alfaqri wاlxaajati wاlbu'si baa xadiidka ku jira waxaa kaloo ku jira ninka saaxiibu mabda'a ah adduunya ma daneeyo haddaad waxaad cuntay waxaad cabta ka fikirtay waxaad xidhato haddii xoolo maxaad doorisaa dameeraha iyo daanyeerada iyo dugaagga maxaad kaga duwanta mid walba waagii bariya waa ka lahaa wuxuu calfaduu raadiyaa gabalku markuu dhacana meel buu u hoydaa haddaad waagi bariyo uun calaf u dhaqaaqdo gabalku markuu dhacana sidii digaagta aad dheelmato oodan qadiyad iyo mabda aad ilaashata aadan lahayn ama aad daba taagantahay ama u dhimato maxaad adiga dunyo isduurisaan maxaad adiga gaal ku kala duwan tihiin xoolaha majaadinta iyo mayeedhaanka qulqule ee foofa ayaaba ku dhaama maxaa yeeley iyagoo takaaliifa ma saaro xilbo lama saari ninka qadiyad leh ee mabda' leh ee hadaf uu toogto leh korkiisi iyo waxaa kama fikiro isagoo qaawan oon cawrisa asuran karin yuu mabdiisa ku dhimanayaa hadhowna ku guulaysanayaa sumayda arag injir baa ku geli waa iska qaawan yahay qadiyadiisa buu xaqiijinaya iyagoo saxaabadu sidaa u baahan oo waxaasoo dhiba maraya iyo haddana calaacalka ma maqlaysid mabdoodu ka leexan maayaan waa ku dhimanayaan waana hirgelinaya ilahna ugu gargaaraya marka waa inaad saaxiibo qadiya noqoto waa inaad mabda' leedahay mabda'aasoon lagu gadi karin oon lagu iibsan karin naf maal aan lagu iibsan karin inagu kasta inaga beeca baa te wax kasta carruurta inaga beeca haweenka inaga beeca dalka inaga beeca wax kasta waa foorseen hal nabar baa inagu filan keliya diinteen gallabaan isweydiinayna kuwa rafaadna midane bal tu kaloo dhaanto xoogu carab dhaqli iyo hawlo jidiin ha la sheego saaxibu mabda ma ta'iiriso ma saamayso waa qaacida iyo xaaladda nooleeda ku xidhan ma saamayso ruuxa mabdaca le qadiyo tooganaya diimeed xataa mid dunyo oo asaasiha nin kale waa saaxibu qadiya kuma saamoobo mana saameeyo kumana ta'auro mana duufsato dhibaatada adduunyo iyo waxa jidhkiisa gaadhaya ama nool iyo maanta maxaad heshaa midna kuma saamoobo mana mana duufsadaan laakiin marka hore iska hubso xaggeed u socotaa maxaad higsanaysaa hankaadu muxuu yahay wadadaa haysa ilahay raalli maka yahay xaggeed tegaysaa intaa markaad iska hubsato inaad ku dhimantaan la doonayaa nolosha ugu adag ba aad ku martidi laakiin annagu waxaa weeya mabda'eenni iyo iyo carabkeenna ka horreey mabda'eenni iyo carabkeenna hee ka horreeya bal mabda'eenna gacantaan ku wadannaaba war waa kane maxaad isiinaysa marka hawsha adaa la yskaga ilaaliya saaxiib alqadiya sidaasaa laga doonaya waxaa kaloo meesha ku jira ninka muftigaa ah ee caalimkaa ah. daqiiqad gudaheed inuu laba ra'yo kala duwan qaadan karo isbeddelka kulba fikirkiisa iyo taxriirka masalada abu cubayda muxuu marka hore waa bakti xaaraan buu inaga yahay kadibna wuxuu idhi maya xalaal inoo yahay limaada waxaan nahay ciidan nebi maxamed soo diray jid ilaahay ku dagaalamaya muariin baan nahay daruura inoo bannaysay ninka muarkee baahi nafbaxaal gaadhay hadduusan caadi iyo baaqi midna ahayn falaa ima calayh qur-aankaa idiin caddeeyey saasuu ku qaatay laba ray oo kala duwan waxaa kaloo ku jira hadda oo xadiidka fiqiga muhiim jiddan ah masaladii ahayd badda wixii xayawaanee ku nool birsolkiisi iyo bakhtigiisuba waa xalaal wey uxila lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walasayaara saydulbaxri waa wixii nolol lagu soo qabsada innagu aan ugaadhsannayn gabraaranna wey acaamkiisuna wixii dhintay ku bakhtiya wey idan nebi maxamed wuxuu u caddeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu u caddeeyey ay cuneen inuusan bakhti ahayn u ahaa birsol wuu gowracnaa min allahi baa laga gowracay uxilla lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu min طacaami اlbaxri buu ahaa mar hadduu dhintay kalluunna yahay waa xalaal haddii la gowracayo haddaan la gowracin waa isku mid xadiidka abi hurayra fi sunan waad garanaysaan huwa طuhuuru maa'uhu alxillu maytatuhu xadiidka dacfiga ku jira wadaadana taxsiinin jireen laba dhiig iyo waxaa naloo banneeyey laba mayto labada dhiig waa maxay alkibit waاطixaal beerka iyo beeryarta labada baktina kalluunka iyo ayaxa badda marka wixii ku jira ee uun biyaha ku noolaada muran ma laha inuu xaleeya biitifaaq keliya waxaa laga murmaya xaaska iyo iyo bahalka la yidhaahdo raha dhoodhoo yidhahdee keliyaha kuusanee kaadida badan samayda arag ka muran baa isagoo ka jira xayawaanka suntalaaasna muran baa ka jira laakiin si guud waxaa wixii kalluuna waa xalaal sawaabkuna wax walboo bad ku jira xalaal weeye allaahumma kala reebay dilkiisa la mamnuucay mooye maxaa yeelay raha harana qolyaha yidhaahdee isagu dilkiisaa la diiday oo ma aha marka inuu xaaraan u noqon hayo baduu ku jira ama kuma jira wuxuu u xaaraan nahyiga nebi mxad sl slam shay kastoo nabigu uu amray in la dilo ama uu reebay ee dilkiisa uu diiday waa xaaraan xagga cunitaanka lama ogolo saa darteed taas umbaa ka soo hadhaysa idan saxaabadu ra'yigay qaateen nabig wuxuu sheegay inuu khaldan yahay maa maxay ayagu daruuray u arkahayeen nabig wuxuu anuu madiinaan joogaa daruura ima haysee keena idan nabi maxamed taqriirkiisa iyo cuniduu cunay hilibkii iyo dhowayntu soo dhowey waxay ku tusaysaa maytada iyo bakhtiga badu inuu xalaaliloo yahay qur-aankuna dambe waa caddeeyey sunnaduna waa caddaysay falka nabigaana idinku filan waxaa kaloo ku jira siyaasad wanaaggii abu cubayda camnu jaraax aadu siyaasad wanaagsan oo maamul wanaagsan buu ah siduu hawsha u agaasimay ciidankana u badbaadiyey waad arkaysaa markuu salaadooda ka dhammaatay uu nin walba qoodhka jawaankiisa wixii ku haray ha isku soo daray meel buu ku riday iyadabu ka biilay markay ka dhammaatay ayuu timirtii nin walba intuu u dhiibay ma dhihin yaryaraysee muxuu yidhi xerta intaad xugdi yaraysta lama yidhaahdo carruurta intaad xugdigta qaybsada lama dhaho markaasay ka farxalanhayaan hadhowna waxay ku aabbow lama yeelo meesha dambaa loogu ridaa waa loo shilima shilimeeyaa abu cubaydi sidii buu sameeyey jiraabkii timirta wuxuu idhi maya idiin dhiibi maayo aroortii nin walba faylkiisa ha u soo istaago waa taxabadi hadduu u dhiiba nin walba nin walba intuu ah, ka laacayo wuxuu dhihi laha beri ilahay baan leehay madaal xaggaa la iga yimid abu cubaydo warbaashu tadbiir bay u baahan tahay iqhtisaadka waa in la agaasimo wax yar markaad hesho daruuriyaadkaa lagu bilaabaa qolya maamul xun baa jira oo wax yarba hadduu saxta aan maamulan karin wax yar buu helayaa xudhii shiriiblaan kaga qaybgalhayaa waa shiriib maxaa kaa galay haranbey baan meesha u aadahayaa oo adaaba naftu kaa baxaysaae oo carruurtii baaba manqanhaya islaantii baaba baahane wax yar markaad hesha daruuriyaadka guriga kelidiisa biilkii dukaanka yaa layska bixiya horta iyo deymaha yararkaa layska bixiya wixii kuu soo hadha sadaqo yar baa laga dhiibaa inta kalena qaraabadaa laga xidhiidhiyaa digdigta kale ha kuu dambayso agaasin buu dhaqaala yarka kaa rabaa daruuriyaadkeennu maanta waa maxay guriga kiidadiisaa kuugu daran shan habeen waad ka baryi kartaahe haddaan kidha laguu haysanno guriga oo ka bax lagu lahayn oon sawaxligu daba taagin taarikh fayf baa la gaadhay taarikh fayf baa iga soo booda anige taarikh fayf dadka naftay u keenta soo sidaa maa taarikh fayf waa inaad meel iska saarto kadibna istoorkii iyo dukaankii hawshiisa meel iska saar suugadii carruurtii intaan caanihii meel saara wixii soo hadha soo maaha wixii rabbi ku siiyey oo wax ka bixin inuu dhammaado way xun tahay wax ka bixi yaad ku bixin qaraabada kugu daran wixii kuu soo hadha soomaali weyn kala qaybgal wixii ka qayb qaadan kartid hawl diimeed hawl islaan hawl toleed ka qayb qaado laakiin asaasiyaadka horta fadhiis abu cubaydi sidaasuu sameeyey ama muusan dhiibin wuu ku kala tegi tadbiirkiisa saa darteed nabigu wuxuu uhi waa amiinu hadi اlumma ciidankan uu hogaaminaya cumar baa ku jira oo asagii cubayde maalinka xataa hawl isku qabteen abu cubayde isku qabteen cumar hadda hawshiisu soo taagan tahay waxaa kaloo ka mid a ah deeqsinimadii qays baa qisadan soo baxday qays ibnu sacad qays ibnu sacad ibnu cubaada markii saayadu ay dhammaatay oo ohligii jiraabkii uu timirtaa nabigu soo dhibana dhammaaday welina aan xuudkii cambarkii la helin ciidankana dhacsaal uu yahay yuusacid intuu dhaqaaqay buu niman reemiya ah oo gaala ah oo reer juhaynuu u tegey wuxuu yidhi qays qays ibnu sacad yuu u tegey wuxuu yidhi nimanyahow geelan hal iga iibiya oo maxaan kaaga iibinaa waxba ma haysatide hal wisqi oo timir ah ayaan madiina idinka siinayaa markaan tago ee hasha hadda isiiya ninkii reemid wuxuu horta yaa tahado man anta inaan ku gartayn kale wuxuu hi qays ibnu sacd ibnu cubaadaan ahay wuxuu yidhi alleelahay waa ku gartay abtirkaada muuqaalkaadiiya magacaadaanu ma aqaan laakiin abtirkaad sheegtay waa garanayaa aabbahaana kolley hal laga waayi mahaye kaxaysuur hash markhaatiyaal baa laakiin kaa raba afar saxaabuu soo kaxeeyu cumar ku jiro iyo markhaati kacab uhi inaad ninkan hasha ka iibsaday hal wisqo oo timirna aan siin doono markaan madiina tago hashana kaxaysoo qasha oo nafta ku ceshada cumar wuxuu anu marati ka noqon maayo sayidina cumar maxaa jira qayso xoolaba malihid buui maxaad eh, anaaba ku aqaanee wiil yaroo soolomaa tahay xoolaba malihide maxaanoo ka marhaati gelaya cumar ood xagga iska fadhiiso inta kaleba marhaati kacday hashi baa la cunay haddana hal alkay ka gaadhaa aabi oo baahan maalibaa maalin niskeed baa lagaga farxash raqwey baa gebigeedaba lagu kala tagahaya maalinkii labaad buu haddana sidii yeelay maalin saddexaad buu sidii yeelay li halaad buu u gowraca saxaabada li halaad ayuu nin ka soo iibiyaa reemiyiga diin buu ku soo qaadaa makhraatyaal buu sameeyaa ninkii u dambeeyey markuu hasha ka soo qadayb cumar baa wuxuu ku yidhi qays buu u tagay wuxuu qaysow ninkan qabo cafwan abu cubaydu ku yidhi abu cubaydow qaba ninkaani maalin walba hal buu soo qaadi wuu noo gowrici markhaatina waana gelinhayaa wuxuu hayana ma jiro marka naga qabo buuhi qays abu cubayda hashi lixaad markuu gowracay buuhi bas jooji intaasoo dayn ah meeqa wasqi baa lagu leehay lix wasqi wasqiguna waa maxay waa lixdan suus lixdan suus lix igu dhufta meeqa wey saddex boqol iyo lixdan miya saddex boqol iyo lixdan laba iyo badh iigu dhufta waa toddoba boqol iyo bisoo siddeed boqol sagaal boqoloo kiilo raashin timirawe sagaal boqol sagaal boqol oo kiilo oo timira weeye waa hal tan oo timir ah yaa bixin kara abu cubayda marka saasuu u joojiyey asagoo u cabsanaya daynta badnideeda oga baqay qays ibnu sacad ninkii remiyiga u dembeeya wuxuu yidhi war hal wisqi oo timir ah sacad ibnu cumaydo wiilkiisa u baylayn mayo kulli wuu iska bixin doonaaye hasha u sii daaya ninku ha kaxaystee warkii baa gaadhay sacad ibnu cubaada madiina isagoo jooga ciidanku inuu baahday oo la rafaaday wiilkiisana lix halaad tunkiisa intuu dayn ku qaaday inuu ciidanku u gowrac muslimiintaabuu maqlay nin reemiina uu yidhi sacad ibn cubaada wiilkiisa qaysa ah, meel xin dhigi mahaye kolley diinta wuu bixin doonaa hasha kacaysta sacad hawshu buu ka cadhooday iyo cumar diiddadiisa buu ka cadhooday markuu soo laabtay afar beeroodoo timiruu siiyey oo beer walba ay ka go'do konton wisqi baa ka goda markay bislaato geesi ma ogtahay sidiisuba deeqsi ilaahay ilaahay ma ceebeeyo geesi allah xil furtaa la yidhaahdaa deeqsi allah xil furta xoolihii ugu horreeye uu yeesho qays ibnu sacad muxuu ku helay muslimiin baahan oo dhiban inuu gubannimo iska baadhay gobbuuna ahaa nabi maxamed baa hawshu ogaaday qays wuxuu sameeya loo sheegay markaasuu wuxuu yidhi ina aljuuda min shiimati ahli hada اlbayt in aljuud min shiimati ahli hada اlbayt deeqsinimadu iska dandoon maahe nimankaane reer sacad waaba lagu yaqaanaa iyo qoyskay ka dhashay inay wax baxshaan nin waxayaa wax bixiye ninaan waxba haynin isku halayn rabbigay isku halayn iyo tolkii inuu tunka saarto hanti balaayiina raganimo weeye oo shilinka waxaad ku hayseen baad faa'iiladeen dhaas daba dhigaysaane ninkan wuxuu haya ma jiro xoolo ma laha laakiin waxaad dhibaysa hee saxaabadaa baahida u dhammaanaysa ilaahayna waa u gargaaray afar beeroodoo timiroo tiba ay ka go'dahee konton wisqi waa laba boqoloo wisqi baa ka goda laba boqoloo wisqi wuxuu ku helay lix wisqi lix wisqi buu ku helay idan gobanimadii bay kama tahay cumarna waagi dambe wuxuu yidhi haddaan saan moodahayo hee geelu ha noo socdo waan dayn lahaa o iyo wiilkiisu inay sidaa u xisaabtay maanan moodayn abu cubayda marka ka hor wuxuu ka baqay inay dayntu ku badato qisadaasaa marka meesha ku jirta sayidina cumar baa ciidanka ka mid ahaa qays baa ku jiray idan muhiimaddu waxaa weeye baahida adduunyo macno badan ma laha waxba kuma dhisno mabda'aadu wax walbaa loo maraa wax walbaa loogu dulqaataa hal maruun iska tijaaba isku hubso waddadaad hayso inay saxan tahay mar hadday saxan tahay ku dhimo dulli ha qaayiban ha qaadintaad nooshahay sidaaduba gobonimaduna mid loo dhashay mid la bartaa jirta haddaad nadal tahay oo inan gumeed tahay gobonnimo iska raaraado oo baro dhaqan bay ku noqon waaga dambe haddii rabbi kuu abuurayna waaba khayr iyo wanaag ninka deeqsiga ama geesigan lama canaantee waa la caawiyaa bakhaylnimada dadka lama baro fulinimada dadka lama baro waa la dhiirogeliyaa ku socaa la yidhaahdaa kii shilinku qaaba ummadda siinaya wadba layla baa kuu gargaariya intanna kaalmayso wada noqonaysaan ha ka qadqadan laakiin waa asaga shalay iswaalaya dad tidhahdaan haddii wax bixin ma jiro soo garan hawshaada la iska ilaaliyo wa can asmaa binti yaziid radi allahu tacaala canha qaala asmaa binti yaziid sakan alansaariya weeye wuxuu imaamku uga gaabsaday asmaa binti yaziid kale saxaabada kuma jirto umu salama la yidhahda umu cabdillahina waa la yidhahdaa magaca asmaa binti yaziid keligeed baa iska leh waa ilma abti ahaayeen mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal eedadii baa dhashay gabadhan gabadhaadu qiimo badan bay ahayd dagaalka yarmuug gabadha intay fujisatay dhidibkii teendhada sagaal gaal dishay wey sagaal gaal bay bur ku dishay iyo teendha teendha dhidibkeed intay la soo baxday isku difaacday haweenay qiimo badan bay ahayd asmaa bint yaziid ibn sakan waxay dalaansa qaala waxay tidhi kaana kummu qamiisa rasuulillaahi ila arusqi kaana wuxuu ahaa kummu qamiisa rasuulillaah rasuulka ilaahay amiiskiisa amiiskaa gacantiisu kumku waa midaan halkan weeye waxay soo gaadhaysa ilaa rusqi meeshaas cumaacumta laftaanay soo gaadhaysa wey rawahu abu baa wariyey wa qaala xadiiun xasan alrusqu bisaadi la akhriyo wاruskuna waa lasiinna bisiini aydan la akhriyo waxaa weeye huwa almifsal waa kala baxa sacabka udhaxeeyo iyo wasaacid dhudhunka udhaxeeya dhudhunkan iyo sacabka intaan sacab baa la yidhahdaa dhaqaaqda halkan dhaxana cumancun baa la yidhaahdaa intanna waa dhudhunkiinaad garanaysaan haddee kor haddii lasii adana waa cudud waad garanaysaa intaasaa la yidhahda muxuu sheekhu u keensaday xadiidka ma kitaabu libaas baan joognaa wuxuu u keensaday nebi maxamed alayh isalaat wasalaam qamiis yar oo gaaban oo halkaa ku eg buu qabi jira wey idinkuna hadda waxaad qabtaan wey xilligii e, nawgaade wadaaduu intay kibreen xoolo badan la yeeshay yaa qamiisyo waaweyn holofa oo faraha ka qaran ninka fariisa la arka wuxuu ah nin xoolo haysanin shoollaha la geenaya wax walba saas israaf baa ku jira waxaan adduunyada iska buuxsanee baallaha isii daysa inaad qabtaanee qibaha iyo bandoloonka dhulka aad ku jiideen waa xadgudub iyo cadamu suhdin fi dunya weeye halkaasu attaqallul min ahiyaab buu daliil u yahay intaas u keensanaya imaamku dan kalou ka leeyahay ma jiraan an jaabirin xadiikii jaabir haddaan ahriyo waa inagu dheeranhaya bal halkaa inoo joogo allah subxana wa tacala aclam